والصلاaة والسلام على رsuuل الlh وعlى آله وأصحaaبه أجمعين أmا bعd فhذا هو الشhريط الثامن عشر من أشhرطة kتاaب رياض الصالحين للإmام النووي رضي الله تعالى عنه waxaanu ka bilaabmayaa baabka labaatan iyo sideedaad baabu fضل ضcفة المسلميiنa والفقراء والخاamiliin kaasuu ku saabsanya fadliga ay leeyihiin dadka tabarta yar ee muslimiinta ah iyo fuqarada iyo dadka qarsoon dadka qarsoon in la aqoonin kuwaasaa khaamiliin la yidhaahaa ay mashhuuriinta aan ahayn qaala allahu tacaala واصbir nafsaka maca aladiina yadcuuna rabbahum bilغadaati wاlcashiy wasbir nafsaka naftaada ku xabis oo ku celi oo ku sabirsii maca aladiina kuwii la jirkooda yadcuuna rabbahum rabbigooda caabudaya bilغadaati wاlcashiy aroortii iyo galabtiiba yuriiduuna iyagoo doonaya wajhahu ilo wejgiisa u doonayaa adda kale lahayn walaa tacdu yayna gudbin oyna kallalin caynaaka indhaha gacanhooda dad kale ha usii indha taagin kuwaas isku sabirsiiyo kuwaa la joog kuwa noocaas oo kalea marka taasuna waxay ku timid mar oo zucamaau ee rasuulka ka taldan salى allahu عalayh wali wasalam inuu majlis gaara iyagu u sameeyo oo kolka iyagu u yimaadaan fuqarada muslimiinta ah uu ka kaxeeyo oo meel gaara iyaga uu kala kulmo kolkaasuu ta-alle ka nahiyayaa oo uu leeyahay la joog kuwaas iyagu ay yasayaan ee liidayaan ay addoommihii hortii hore ku sheegi jireen ee muslimiinta ee mukhlisiinta ee fuqarada ah kuwaas la joog وعن xاaرثة بن وهب رضي الله عنه qاaل سمعت رsuuل اللhi صلى الله عليه وaلiه وسلم يقول أlاa أخبركم بأهل الجنة miyaanan idinka warramaynin أهلجنة dadka أهلجنaha imaantooda ma idin siiya كل ضعيiف متضعف low أqسمa عlى الlahi لأbrه kaas wey كل ضaعيiفin waa mid tabaryar oo dhan متضacفin oo la tunjilaacsado oo dadku muxuu ahaa ay iska muquubsadaan oo ayna u aabayeelin oo laakiin qalbi wanaagsan lahoo mukhlis ahoo alla uu og yahay oo low aqsama cala allaahi alle hadduu ku dhaaran lahaa wallaahi inay sidaa noqonaysa iska dhihi lahaa la abarahu alla uga dhabayn lahaa uga rumayn lahaayo alla mukhaalafadiisa uu nicab yahay dadkaas weeyaan aan kibir iyo waxbatoona aan lahayn oo dadka agtooda aan qiimo ku lahayn laakiin alle agtiisa qiimo weyn ku lahoo qalbi xaalan oo nadiif qalbigiisa uu yahay oo alle subxaanahu wa tacaala wixii uu qabsado uu u yeelayo xataa hadduu iska dhawaaqo alla uu sidaa uga dhigayo alaa أخbirukum biأhli الnaar miyaanan idinka warramayna ahlu naarkana kullu cutullin jawaadin mustakbir kaas weeyaan kullu cutullin waa mid kasta oo qallafsan jawaadin oo maal uruursi badan oo maalkiisana waxba aan ka bixinaynin mustakbirin oo isweynaysi oo iskajisiye kaas weya qofka qallafsan ee dabciga qallafsan ee dadka la heshiinaynin ee bakiilka ahee kasabka badan ee maalka aadna u uruursada waxbana aan ka dhiibaynin xuquuqda aan ka bixinaynin kaas weeyaan ee dadkana iska weynaysiiye marka qolo walbaba sifu ku sheegay qoladii sifadaa laga helana ahlujanno wey qoladii sifa laga helana ahlunaar wey alcutullu algaliidu اljaafi waa ka qallafsana ka kan weeyaan aljawaadu bifatxi اljiimi watashdiidi اlwaawi wabidaai اlmucjama huwa aljamuucu اlmanuun waa ka maalka aada u ururiya aadna u ceshada waqiila dakmu lmukhtaalu fii mishyati me waxaa leeyihi waa qofka buuran ee socodkiisana ku xarxaraqo isu jebiya taas weeyaan waqiila alqasiiru lbatiin me waxaa leeyihi waa ka gaaban ee caloosha weyn laakiin kii hore buu u leeyahay wacan abilcabaasi sahl bni sacdin sacidiyi radia allahu anhu radia allahu canhu xadiidkaa nasaaan soo dhaaf ninka inaka bix wuxuu ku imaan doonaa raqم ستمiya و arbacata cashar buu ku imaan doona mar labaad وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال mر رجل على النبي صلى الله عليه ولي وسلم nin baa soo maray nebiga صلى الله عليه ولي وسلم faqاla لرaجuلin cindahu jaalis nin agtiisa fadhiyey buu ku yidhi maa ra'yuka fي hada kaaseed arkaysa adinkaa ka war qaala markaasuu wuxuu yidhi rajul min أشhraafi الناas waa nin madaxda dadka ka mida haadaa ninkaanu wallahi xariyun wuxuu ku habboon yahay in khaطba an yunkax hadduu gabarh soo doonto in loo guuriyo wa in shafaca an yushafac hadduu shafaco qof u shafaco qaado qof wuxuu ka qabsadana in laga aqbalo fasakata waa aamusay rasuulu lah sal l sl waa aamusay ثuma mara rajulu aakhar haddana nin kalaa soo maray oo ninkii cagsigiisa ohoo nin daciifo fuqarada muslimiinta ka mid ah faqaala lahu rasuulu الlahi salى الlaه عalيه wali wslam ma ra'yuka fi hada kan kada seed u arkaysaa kana ra'yigaaga ka dhiibo faqaala markaasuu ya rasuula الlah hada rajulu min fuqaraaءi الmuslimiin kan waa nin fuqarada muslimiinta ka mida haadaa xariyun wuxuu ku haboon yahay in khaطba an laa yunkax hadduu gabarh soo doonto inaan loo guurinin min alkhidba weeyaan khudbadii ma aha hadalka la jeedinaya maaha khaطba yakطb khidba la yidhaha tantaasana khudba la gurdoonida weeya hadduu gabadh soo doonto oo qof uu la hadlo gabadhaadaysa moolaashay si uu ku yidhaaho inaan loo guuridin buu ka haboon yahay wa in shafaca hadduu ergeeyana allaa yushafaca laga aqbalin wa in qaala haddii uu hadlona allaa yusmaca liqowlina la dhegaysanin faqaala rasuulu اllahi salى اllahu عalayhi waalih wasalam rasuulka allah marka wuxuu yidhi haadaa khayru min mil'i اlardi mila haada mili haada aw mila haada ee kanaa ka fiican dhulka muggiis ah dhulka muggiis oo kaasoo kale ah kii hore yani ninkan kadaa ka fiican rag dhulka oo dhan buuxiyey oo noocii hore oo kale ah halka ninka leeya muttafaqun calayh qowluhu xariyun huwa bifatxi اlxay wakas alra- watashdiid ilwaaw ay xaqiiqo xaqiiqayay ku owleysan yahay wa qowluhu shafaca bifatxi وعn أbي سعيid الخdري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه ولي وسلم qاaل اxتجت الجنة والناar waxaa dooday jannadiiyo naartaa dooday jannadii iyo naarta ayaa dooday faqaalat الnaar naartu iyadu waxay tidhi fiya الجabbaaruuna والمتakبiruun aniga waxaa igelaya kuwa jabbaariinta iyo kuwa mutakabiriinta isweweynaysiiya aga waaweyn ee madaxdaba aniga laga weynaysiiyey wa qaalat janna jannadiina waxay tidhi fiya ضucafaaءu الnaas wamasaakiinuhum aniga dadka dacafada iyo masaakiinta iyo kuwaasun baan anigu leeyahay faqadaa allahu baynahumaa allaa kala xukumay wuxuu ku kala xukumay inaki ljanna adigu jannoy raxmatii raxmaddaydii baa tahay arxamu biki man ashaa waxaan kuugu naxariisanaya qofkii intii aan doonay ee ka mida addoommahaygaan ku gelinaya waanti naar wainaki nnaar adiguna naaray cadaabi cadaabkaygii baa tahay ucadibu biki man ashaa waxaan kugu cadaabaya aan ku gelinaya marka laba daarood oo aan samaystay baad tihiinoo midba dad aanu yeelay welikilaykumaa calaya milkuhaa middiin weliba waxay igu leedahay muggeed mid weliba inaan buuxiyo igu rawaahu muslim wuxuuna ku imaan doonaa raqam siتumiya وhamسaةa caشhar marka waa alla subxaanaهu wataعala kolkuu u kala xukumaayay midna ma aanu ku beenina marka mid waliba waxa ay sheeganaysay runteed ba ahayd naartana marka waxaa gelaya dadka iskibriye isweynaysiiye ee qalabsanee aan xaqa u hoggaansamin tanna dadka fuqarada iyo dacafada iyo baa dadkaasaan gala وعn أbي هريرة رضي الله عنه عن رsuuل الlahi صلى الله عليه ولي وسلم qاaل إنه ليأتي الرجل innahu xaalku wuxuu yahay layaأti inuu imaan doono alrajulu الsamiinu اlcadiimu yowma alqiyaama nin buuran oo weyn ayaa imaan doona maalinta qiyaamaha ah laa yazinu cinda allahi aan u miisaamaynin alla agtiisa janaaxa bacuuda bacuudo garabkeenna kaneeco kaneeca baalkeenna aan u dhigmaynin kaasaa imaan doona in weyn oo buurad oo dheer oo laf weynoo muuqaal fiican leh laakiin alla agtiisa aan qiimo ku lahayn ilaa allah wuxuu dadka ku qiimaynaya waa kaa soo maray camalka iyo qalbiga kaasoo kanuna marka waxa weeyaan wuxuu leeyahay jismi unbuu leeyahay mooyaane qalbi ma leh muttafaqun calayh وعنه أن امرأة سوداء يعني عن أبي سعيد الخdري أbو هريرة ujeeda xadيiثka horena weriy أنa امرأة سوداء haweenay madow yaa kaanad ahayd تquم المسجiدa masjidka tii xaaqdee nadiifisay ahayd qashinka ka urursa aw shaaban mise mxaa nin dhalinyara haweenay ma ahayn ka horaan mise fafaqadahaa rasuulu llahi salى اllahu alيyه wali waslm waa tabay rasuulka alle waa arki waayey fasa'ala canhaa wuu waraystay ow canhu haddii shaabahay ninkii qofkii sida ah aawa ma arkay ma muuqday sidaasna macnaheedu waxa rasuulku sal lla alay slm qof walo ummaddiisa ka midaba waa daryeeli jiray oo waa ka warqabi jiray faqaaluu maat waa dhintay qofkii sidaa qaala markaasuu yihi afalaa kuntum aadantumuunii maxaad u ahaan weydeen isoos maxaad isoo weysan weydeen fakaأnnahum sagaruu amraha aw amrahu waxay u ekaatay inay yareeyeen eh, sha'nigiisii oo ay ka dhigeen waxaan mudaninbaba in rasuulka la soo toosiyo loo soo toosiyo kuwo kale waxay dhahaysaa habeennimay dhibatay oo inaan ku soo toosin aan kaaga baqnay yaa rasuul allah marka habeennimaa la aasay isagoo nebiga lasoo ogeysay nebiguna waa ku cadantay maxaad iisoo ogeysin weydeen aan ku tukan faqaala markaasuu uri dulluunii calىa qabrihi qabrigiisa tusiya fadalluuhu way tusiyeen fasallaa calayha waa ku tukaday ثuma qaala markaasuu wuxuu yidhi ina haadihi اlqubuura midantada qubuurtiihi mamlu'aة dulmaة calىa ahliha waxay ka buuxdaa midda laga buuxiyey weeyaan mugdi ay mugdi ku tahay dadkeeda wa ina allaha tacaala yunawiruhaa lahum bisalaatii calayhim allana wuxuu ugu ifinayaayo waa u nuurinayaa ku tukashada aan ku tukado ayuu ugu nuurinayaa marka sababka u dalbanayay inuu qabrigeeda la geeyo kusoo tukado inuu wax u taro oo qalbiga qabriga loogu nuuriyo salaadiisay ahayd marka weliba wuxuu dardaarmay oo yidhi intaan idin dhex jooga aan noolahay qof kastoo idinka dhintaba ha aasina idinkooda igu yeerin aan ku tukaday muttafaqun calayh qowluhu taqumu huwa bifatxi الtaa'i wadami اlqaafi ay taknus wاlqumaamatu اlkunaasa qumaamada iyo kunaasada iyo zibaalada kulli waa isku wada macno waaadantumuunii bimadi اlhamzati a la yidhaaho adintumuuni maaha ay aclamtumuuni marka rasuulku salى الlaه عalيه wasalam qof walo ummaddiisa aba ma aanu yaraysan jirin oo qof walba waa ka warhayn jiray oo islaamtaas ay dadkii kale iyagu ay qiimeyn waayeen isagu waa qiimeeyey oo waana tabay markuu arki waayey waa waraystay qabrigeediibuu soo aaday waa ku tukaday sidaasuu ahaa rasuulku salى الlahu عalيyه wali wasalam saasuu u sharifi jiray ummaddiisa qof walbaba وعn أسامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم qاaل qمت عlى baabi الجنة waxaan istaagay jannada albaabkeeda وعنه رضي الله عنه mid waa ka booday عنه يعني عن أبي هريرة رضي الله عنه qال qال رsuل الله صلى الله عليه وسلم رba أشcث مdفوع بالأبواب لو أqسم على الله لأبره رwاه مسلم rubbaa cashcafa badanaa ku basaasan qof basaasan badanaa wuxuu timihiisa ku agaajisto aanan helaynin faqiirnimo madfuucin bilabwaabi oo albaabada lagu riixo oo kolkuu soo gal yidhaha dadka marxad iyo xafiisyadooda iyo soo gal uu yidhaaho albaabka qab lagu siinayo dib loo tikhaantiqinayo oon loo ogolaanaynin oo loo idnaynin qofkii la yidhaahay walbaa ku rabaana aan ugu imaanaynin low aqsama calى اllahi laabarahu haddii alla uu ku dhaaran lahaana alla uga dhaban lahaa oo alla uu jecel yahay lakin dadku ayaynan agtooda aan qiimo lahayn fara badana qof dadka la liito oo alla la weyni badana weeyaan marka macnuhu rawaahu muslim marka saa macnaheeda waxaa khalqiga alla qofna la garan maayo wuxuu darajadu alla agtiisa ku leeyahay kol hadday mu'miniin ay yihiin waa inaan la yaraysanin oo aan markooda aan la diidin oo la ixtiraamo qof walbaba xaqiisa la siiyo siduu alla yidhi yaa ayuha aladiina laa yskr qwm min qwm laa yskr qwm min qwmi casaa an yakunuu khayra minhm walaa nisaء min nisaءin casaa an yakuna khayra minhm rawah muslim وعn usaamata radي allahu canhu an النabiy sal ly slm qaal qumtu calىa baabi الjanة waxaan istaagay jannada albaabkeeda oo jannadan quuransaday faidaa caamatu man dakalaha almasaakiin waxaan arkay isa iyada oo inta gashay badankoodu ay yihiin masaakiin masaakiinta miskiinnimada oo xagga maalka maalkii haddayna mid xagga ihi oo qalbi wanaagi iyo camali uuna la jirin iyadu fadiilo ma aha laakiin waxay u badan yihiin dadkaas masaakiinta ahee munkasiriin qalbiga ah inay yihiin dad qalbi fiican ay yihiin oo weliba gaar ahaan masaakiintii berigaa joogta oo fuqaraء muhaajiriin u badnay وaصxaabu اljadi kuwii nasiibka lahaa kuwii nasiibka badnaa yani maalka badan lahaana maxbuusuun ay yihiin kuwa la celinayo oo xisaab loo haysto kuwii ahlu jannaha ahaa ee laakiin maalqabeenka ahaan jirayu iyagu xisaab loo haysto oo weli jannada aynu gelin غayra ana asxaaba annaari qad umira bihim ila annaar laakiin kuwa ahlu naarka ahaa ee kuwa maalqabeenka kami ka mid ahaayo iyaga naarta hore loogu amray oo naarta hore loo geeyey saasaan arkay marka dadkii ahlu naarka ahaana naarta hore loo geeyey dadkii ahlu jannaha ahaana labay kala ahaayeenoo intii wax loo xisaabay ee maal aba aan lahaynina horay baa iyaga arrinkooda ugu dhammaado horay jannada u galeen maalqabeenkiina way ka dambeeyeen xisaab baa loo haystay shan boqol oo sannadood bay ka dambaynayaan waqumtu calىa baabi الnaar albaabka naartaan istaagay faidaa caamatu man dakalaha الnisaa waxaan arkay iyada oo inta gashay badankoodu ay yihiin naagaha mutafaqun calayh waxay ku muteen marka naaguhu ay ku muteen naaganimadooda meehee waa camal xumadooda oo mxuu xanta iyo nahlada iyo raggoodu ay xumeeyaan iyo waxyaalahaasay badiyaan siduu ku sheegay nebigu sal ly slm korkii la waristay muttafaqun calayhi waxaanu ku imaan doonaa raqm arbacmiya wa tisca wa hamaaniin waljaddu bifatxi اljiim alxadu wاlghinaa waa nasiibka iyo iyo maalqabeennimada weeyaan wa qowluhu maxbuusuuna ay lam yu'dan lahm bacdu fi dukuuli janna jannada inay galaan weli looma idin xabaasti baa waxaa loo haystaa xisaabti baa loo haystaa yani وعn أbي هuريرaةa رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم qاal lm yتkلم في الmhd إlا ثaلاثة ma aanu ku hadlin handuulka dhexdiisa ilaa saddex qof mooyaane mahdi waxaa la yidhaha sariirta ilmaha yar lagu seexiye lagu rafca baa la yidhaahaa xamarku handuul bay yidhaahaa markaas waxaana laga wadaa hadda waktigii ilmuhu ay ku hadli jireen waqti ka horaysa ilmo ku hadlay ma jiro ilaa saddex mooyaane saddex qof baa iyagoon waqtiga afbarashada aan gaarin iyagu hadlay oo laba ka mida ah iyagu ay ahayd arrinkooda arrin qariiba u ahaa ciisa bnu maryam hore waa ciise maryam ahaa kaana qisadiisa alla subxaanaه wa tacaala suuratu maryam ayuuba ku sheegay inii cabdullahi aatanii alkitaaba wajacalanii nebiyan wajacalanii mubaarakan inama kuntu kolkii hooyadii la timid iyadoo gabadh yarahoo nin lagu ogayn ay la yaabeen ee weliba qoys fiicanoo ahlu ahoo toosan ka dhalatay ay la yaabeen markiiba marka isaga in alle ka hadliyo hooyadu uu bari yeelayo hadal dheer oo qur-aanka alla uu ku sheegay halkaa ka jeediyey isagoo halkan u dhashay wa jurayjin iyo canugii jurayj saaxiibkiisa yani jurayj qisadiisa canugii ku jiray qisadiina marka isaga xadiidka ala sheegayo markaasu wuxuu leeyahay wa kaana jurayju rajulan caabidan jurayj wuxuu ahaan jiray nin caabudaho umadihii hore ka mida ah. faاtakada sawmacatan zaawiyad buu samaystay fa kaana fiiha iyaduu joogi jiray ku cibaadaysan jiray hooyuu lahaa hooyadiisaa noolayd hooyadiisaa marka kolkol soo fiirin jirtay faaatathu ummuhu hooyadii baa u timid wahuwa yusallii isna uu tukanayo isagoo salaad ku jira ayaa u timid oo albaabku u xidhan yahay meeshaasoo macagiina marka meel fooqa oo saraba ahayd faqaalat markaas waxay tihi yaa jurayj jurayjo habar daaweyn bay idahayd oo weliba gacanta intay saa indhaha dusooda u saartay ayay kor u fiirisay qaala markaasu wuxuu yidhi kolkuu codkeedii maqlay yaa rabbi ummii wa salaati rabbi oo aabba hooyada iyo salaadayda yani ka ii darar wuxuuna ahaa nin iska qalbi fiican oo iska cibaadaystay aan cilmi lahayn dadka noocaas oo kale ana marka qaladka ku dhacaan dhibaata iyagana usoo jiidaan dad kalena dhibaata usoo jeedaan hadda korna waan soo aragnay ninkii sagaal iyo sagaashanka qof dilay ee inuu tooba keena doonayay ninkii siduu muxuu ahaayey caalimka la moodayay caalimta aan ahayn siduu u lugooyey oo dembigii uu ugu sii daray isaguna naftiisa ku waayay kanuna marka hooyadii inay kaga xaquun tahay salaada sunnaha ah yaanu garanin oo salaadii uu ka dooranaya markaasi hooyadii intay xanaaqda habaari doonta habaarkaasuna ku dhici doona inkastoo goortii dambe habaarkaasu isagoo eh, muxuu ahaa alle subxaana watacala uu ka badbaadin doono oo eh, ikhlaaskiisa iyo qalbi wanaagiisa uu kaga badbaadin doono haddana dhibaatadaasuu galay cibaadada cilmi la-aan lagu cibaadaystaana waxyaalahaasay leedahay waa in marka cilmiguba dadka inuuna cibaado ahayn bay moodayaane waa inay cibaadada ashaadan filcibaada loo yaqaaneen nusuga in cilmiga laga badiyo weeyaan kolkii faraa-idii iyo laguto iyo waxoogaa haduu sunan iyo wirdiga qofku uu samaysto waqtigiisa badankiisa waa inuu cilmiga uu ku bixiyo fa aqbala calaa salaatihi salaadiisii ba sii jeeday fansarafad way noqotay kolkay ka quusatay فلma kana min alغadi atathu wahuwa yuصلي markay berri ahayd ee haddana u timid isagoo tukanaya faqaalat ya jurayj jurayj ow faqaala ay rabbi yani ya rabbi rabbi ow umii wa salaati hooyada iyo salaadayda faaqbala calىa salaati salaadiisu iska jeedsaday oo iskaga sii jeeday oo salaadu inay ka xaq weyn tahay iyuu u maleeyey oo isagoo ku gabsan falamaa kaana min algad markay haddana berridii dambe ahayd maalinta saddexaadii yataka u timid wahuwa yusallii faqaalat yaa jurayd faqaala markaasu isna wuxuu yidhi ay rabbi umii wa salaatii rabbiyow hooyada iyo salaadayda waa meel alla wax ka wada ee saddex maalmood iyo isku si qisada u dhacaysa faaqbala calaa salaatii salaadiisibu iskaga sii jeedsaday faqaalat markaas waxay tiri intay xanaaday allaahuma laa tumitu xataa yandura ilaa muumisaadkuna waa zawaanida naagaha dhilooyinka ah allow nafta ha ka qaadin ilaa uu naagaha dhilooyinka wejigooda ka arko ilaa uu zinaysto xataa ma ayna dhihine waa waalid oo oo naxariisato in alla tusiyo wejigooda ayay ku habaartay allana waa ka aqbali doona fatadaakara banuu israa'iil kiibaa marka qisadaasaa dhici doonto siday ku dhacdayna waxa ahayd banuu israa'iil ba waxay habeen ka sheekaysteen jurayjan wa cibaadatahu jurayj iyo cibaadadiisay ka sheekaysteen madhabka ninka cibaadadiisa saboon iyo salaad iyo kama baha oo kaya waweyga ninkan oo kale mayn waxaasay ku sheekaysteen wa kaanat imra'atun baqiyun yutamahalu bixusnihaa waxaana jiri jirtay haweeney dhillo ahoo aasiqad ahoo aada u qurux badan oo quruxdeeda lagu maahmaaho heblayo oo kalena miyay tahay kii naagta qurux lagu soo eeyaba la yidhaaho yaa jiraysa faqaalat markaase waxay tidhi in shi'tum la aftinannahu haddaad doontaan aada raalli ka tihin anaa fitnayn karaa markaase fitneen haddaad karayso fatacaradat lahu waa isu bandhigtay inuu ka zinaysto ayay isaga mxuaye ka dalbatay falam yltafit ilayha maanu aanu soo firinino waan diiday markaasna kolka inay ku fashishay weydo wadaadkuu ka adkaaday naaguhuna waxay ku faanaan quruxdii iyo ragga soo jiidadkiisa iyo waxyaalahaasa ka mid a markaase waxay rabtaa dadkii ay ugu ballan qaaday inay u cadayso inay wadaadkii ka adkaatay oo ay fitnaysay fa atad waxay u timid raaciya nin adhi jirahoo kaana yaawii ku hoyan jiray ilaa sawmacatihi soomacda jireed ku horan jiray oo xarigiisa soomacda hoosteeda kusoo xarayn jiray fa faamkanathu min nafsiha way isu dhiibtay oo fawaqaca calayha waa ka zinaystay faxamalat waa uuraysatay falamaa waladad markay dhashay bay qaalad waxay tidhi huwa min jurayj anigu kan jurayj ba iga dhalay wakaa minkii aan fidneeyey aad moodayseen inaan wax fidnayn jira ka adkaan kale aanu jirin marka waa inaad markhaati iga ahaataan inay jirin naag iga quruxsano fa-atowhu way u yimaad run bay u maleeyeenoo markaasay ku soo qamaameenoo intay soo qaateen fu-uustoodii soo qaateen ayay isagoo iska warlo oo salaadiisii iskaga jira iyo sowmacadiisii dumin ku bilaabeen fa-atowhu waa u yimaadeen fastanzaluuhu way soo dejiyeen wahadamuu sowmacatahu sowmacadiisiina waa waa dumiyeen wa jacaluu waxay bilaabeen yadribuunahu inay garaacaan oo ay caayaan oo yidhaahaan muxuu ahay eh, khaa-in weeyaan oo ila naaguhu meesha ku ugaadhaayo oo kanuu yahay waxaan moodayna sidaan moodaynay oo bacalkan uma faqaala markaasu maa sha'nukum war waa maxay xaalkiina maxaa sidaas gulaysaa haba isagu kama waxay qaaluu markaasu waxay yidhaaheen zanayta bi hadihi اlbagiy fawaladat minka naagtan dhiladaaba ka sinaysatay wiilka u dhashay qaala markaasuu yidhi ayna sabiyu canug yahow bal tusa canugaas ajegaysan uu bihi way keeneen faqaala markaasu wuxuu yidhi dacuunii xataa usaliya bali daaya aan tukada laba ragcdood ducada kolkii alle la baryaya horta wasaqaad iyo salaad laga horreysiiyo iyo qiblada oo loo jeedsaday iyo gacmaha kor loo taagiyo asbaab sidaasabay leedahay marka bal aan tukade ii kaadiya buuli fasallaa waa tukaday falama اnsarafa markuu ka gadoomay salaadii ka baxay buu ata sabiya canugii u yimid faطacana fii baطnihi calooshuu farta kaga gujiyey wa qaala wuxuuna yidhi yaa gulaam yarow man abuuka yaa ku dhalay abaha waa kay qaala markaasuu yihi fulanun iraaci waa hebelka adhi jirka ah hebelka adhi jirka ah baa dhalay waa kaa marka sidaasuu ku hadlay oo karaamayna arrintaasu u ahayd ninkii ahaa jurayd iyo karaamo u ahayd inta waxaa ka horeyso oo halkan kada muxuu ahaa uu ka soo gaariyey hooyadii habaarkeedii sida loogu aqbalay oo waxay ahayd kolkay soomcadiisi intay jabiyeen soo dejiyeen bay soo jiideenoo belgtii bay soo dhex mariyeen iyagoo garaacaya oo dilaya oo jiidaya markuu xaafadii naagaha xunxun ay soo marinayaan dadkuna waxay meesha qaylada buuq iyo sidaas oo kalea ah. meesha qaylada hmm. buuq iyo sidaas oo kale ah waa waxay caado u leeyihin inay kusoo baxaan markay ninkay soo baxeen anaga uu arkay iyuu qoslay markaasay u malaya inay rugba tahay oo naagahankana uu yaqaano ay yihiino markaas run qaateen qaatee de isaguna wuxuu soo xusuustay hooyadii habaarkeed hooyadii habaarkeeda markasaa loogu aqbal marka markaas adigu waxay ogaadeen kolkii wiilkii alle ka hadliyey taasuna karaamo ay u ahayd iyo gafkoodii ogaadeen oo u cudur daaranayaan markaasuu wuxuu yidhi faaqbaluu calىa jurayjin jurayj bay isku soo rogeen yuqabiluunahu iyagoo dhundhunkanaya wayatamasaxuuna bihi ismarmarinaya waqaaluu waxayna yidhaaheen abnii laka sawmacataka min dahab sawmacadaadii baan dahab baan kaaga dhisaynaa qaala markaasuu yihi laa maya aciiduuhaa min tiinin kamaa kaanad dhooba igu soo celiya siday oo ahayd dhoobadii ahayd inu iga dhisa fafacaluu waa yeeleen taasuna halkaasa ku dhammaatay qisadaas oo ninkaasa alle ka hadiyey oo alle ku beri yeelay ninkaan muxuu ahaaye ninkaas oo iska mukhliska ahaayo iska cibaadada badnaa oo arrintaa xun lagu tuhmaystay yuu alle wiilkaa yar uga hadliyey si uu ugu beri yeelo taasuna marka karaamaat alawliyaa waxaa la yidhahda nooc ka mida weeyaan wa kii saddexaadna waxaa weeyaan bayna sabiyun yardacu min ummihi mar uu canug hooyadii nuugayay ummadihii hora banu israa'iil ah famara rajulu raakibun calىa daabbatin faarihatin washaarat xasana waxaa soo maray nin oo faras qurux badan fuushan iyo hay-ad quruxsan leh ayaa soo maray dhar iyo labis fiican iyo waxaas iyo qurux leh faqaalat ummuhu markaasay hooyadii waxay tihi allahuma اjcal ibnii midla hada alla wiilkeekan oo kale iga dhig waa hooyo oo ilmaheeda wanaag bay la jeceshay laakiin wanaaggu dadku isku badankiisu inay ku garaado weeyaane waxaa u muuqda unbaa la fiicane eh marka mandarka quruxda badan ee mxu madaxtinimada iyo maalqabeennimada iyo faraskaas iyo mandarkaas unbaa la fiicnaaday markaasay tiri alle wilkeyga kanoo kale iga dhig waxa ka hooseeya ee xumaha ana ma ay oga fataraka fadya naaskii buu sii daayey wa aqbala ilayhi ninkiiba xaggiisa u jeedsaday fanadara ilaahi waa fiiriyey faqaala markaasuu wuxuhi allahuma laa tajcalnii mid allo kanoo kale ha iga dhigin uma aqbala calaa fadyihi wuxuu ku jeedsaday naaskiisiibuu ku noqday fajacala yartadic wuxuu bilaabay inuu joqo naaskiisi iskaga noqdo fakaأnii anduru ilىa rasuuli اllahi salى اllahu عalayh wali wasalam abu hurayra weeye waxaad moodaa inaan arkaayo rasuulka alla sala اlه alay slm hadda inaan arkaayo wa huwa yaxki isagoo jilaya irtidaacahu siduu u jaqaayay naaska abu hurayra radi allahu canhu wuxuu leeyahay waxaad i moodaa hadda inaan u jeedo siday qisadii iigu sii caddahay rasuulka alla sala allahu alayh waali wasalam oo caniguu siduu naaska hooyada u jaqaaya jilaaya oo fartiisa muudsanaya inay ii muuqdaad moodaa waxuu leeyahy marka fakaأnii anduru ilىa rasuuli اllahi salى اllahu alayh wali slm waxaad i moodaa inaan arkayo rasuulka allah wa huwa yaxki isna uu jilayo irtidaacahu jaqidiisi canugaas biisbacihi sabaaba fartiisa muxuu ahay mugsatada uu ku jirayo fii fiihi afkiisa uu geliyey fajacala yamasuhaa wuxuu bilaabay inuu muudsado uma qaala markaasu wuxuu yidhi kaasuna marka kii wuxuu ahaa canugaasa marka isaguna hadlay laba goor buse canugaasu hadli doona isaga ihiyo kolkaas ninkaas oo xun oo hooyadii ay u tamanideen isagoo kale alla ka dhiga buu alle ka baryay isagoo kale aanu ka dhigin haddana arrintaa arrin cagsigeed oo kale ah ayay isagii hooyada isku khilaafi doonaan qaala yani qaala nabiyu sal ه alay slam wamaruu bijaariyatin waxay la soo mareen islaantiioo canugeedii nuujinaysa isla maalintii mise maalin kale ayay la soo mareen bijaariyatin addoon wahum yadribuunaha ay garaacayaanoo ay dhulka ku jiidayaan oo yaquuluuna ay dahayaan zanayti saraqti dhillo tuugo waxaasay ku leeyihiin wahiya taquulu xasbiya allahu wanicma nicma alwakiil marka mu'minad mukhlisada bay ahaydoo waktiga isaga ah iyo xasbiya allahu wanicma alwakiil ay leedahay marka xasbaladaasaana alla iyagana ku badbaadin doona ku beriyeeli doona oo canugaasu alla uga hadlin doona faqaalat ummuhu markaasay hooyadii waxay tidhi dulliga iyo tiifta daahirka ee ka muuqda markay aragtay bay waxay tidhi allahuma laa tajcal ibnii midlaha alnow canugayga taas kale ha ka dhigin ogtan waxaa haysataa fataraka ridaaca naas nuugnadii buu iska sii daayey oo wanadara ilayha waa firiyo faqaala wuxuu yidhi allahuma ajcalnii midlaha alla iyadoo kale iga dhig fahunaalika markaasay taraajaca alxadiid hadalkiisu celiyey anugii hooyadii yaa marka sheekaystay faqaalad waxay tihi mara rajulun xasanu lhay-a nin quruxsan labaa soo maray faqultu markaasaan idi allahuma ajcal ibnii midlahu allahu wiilkayga hooy wiilkayga isagoo kale iga dhig faqulta markaasaad waxaa tidhi allahuma laa tajcalnii midlah isagoo kale allow iga dhigin wamaruu bihadihi alama addoontan ay la soo mareen wahum yadribuunaha ay garaacayaan wayaquuluuna zanaytii saraqti waan xadayo waa tuugay waa dilaysatay ay ku leeyihiin faqultu markaasaan idhi allahuma laa tajcal ibnii midlahaa alla wiilkayo iyadoo kale haga dhigin faqulta markaasaan waxaad tidhi allahuma ajcalnii midlahaa allo iyadoo kale iga dhigee muxuu yahay xaalku ninkii madaxda ahaa kolkaan xaalkiisa oo kale ku tamaniyeyna waa diiday naagta tada dulliga ah addoontaa oo kolkaan sideed oo kale aan alle inaan kaa dhigin aan kugu duceeyeyna waad yeeshae qaala markaasuu yidhi ina dalika arajula kaas ninkii kana jabbaaran nin muxuu ahaa khayrlaawo oo ah, madaxda u kibriya faqultu allahuma laa tajcalnii mila marka quruxdii iyo kama wado milahu wuxuu ka wadaa meelka yani kibirkiisa iyo xumaantiisa kalau ka wado inuu qofka mu'minkiihi inuu daabad fiican gaari fiican iyo faras fiican iyo labis fiican iyo inuu lahaadaayo ma ah kol hadduu qalbigiisu wanaagsan yahay waxba iyadu dhibaato ma aylo taas allow maal haysininoo madaxtinimo haysinin iyo kama wado alowkii kaasoo kale xagga kibirkiisa iyo cinaadkiisa iyo hayga dhigin buu ka waday wa ina haadihi midantadana yaquuluuna laha waxay ku dhahayaan zanayki waa bilaysatay ku leeyahin walan tadnimana ayna zinaysanin wasaraqti waa xabaad hadday leeyihin walan tasraqmina ayna xadin faqultu allahuma ijcalnii milaha allow iyadoo kale iga dhig baraa'ada berinimada iyo iimaanka ay xasbalada qabsatay yaan ka waday marka dulligaa iyo addoonnimo iyo faqri iyo tuhmadaas oo loo soo jeediyo inuu dalbanayo ma aha iyadana muttafaqun calayhi wاlmuumisaatu bdmi اlmiimi اlأulى waiskaani اlwaawi muu la yidhaaho wakasri اlmiimi الثaaniyati wbisini اlmuhmala wahuna الzawaani waa naagaha dhilooyinka ah wاlmuumisaةu zaaniya wa qowluhu daabatin faariha bilfaa ay xaadiqatin nafiisa mid oqmaata u carbisan u tababaran oo xariifad ahoo ee qaali abuu ka wada wالshaaraة bshiin الmucjamati wa takfiif الraa wahiya aljamaalu الظaahiru fi اlhay-a wاlmalbas hay-adiisa iyo labiskiisa iyo quruxda ka muuqata kaasaa laga wado macnaa taraajaca alxadiiثa ay xadaثat الصabiya waxadadahaa way la hadashaysna wuu la hadlay wallahu aclam baabu mulaaطafaةi اlyatiimi wاlbanaati wasaa'ir الضacfa mulaaطafa yani la ciyaarka iyo koolkoolinta agoonka iyo caruur gabdhaha iyo dadka tabarta yar quradada iyo masaakiinta iyo dadka naafadii hadimahali iyo wاضacfati wاlmasaakiin wاlmunkasiriin iyo kuwa qalbi jabsan ee murugeysan ee asxaabu اlcaahaad wa asxaabu masaa'ib kuwa dadkaas oo lala ciyaaro oo lala sheekaysto oo la maaweeliyo wاlإxsaani ilayhim wanaag loo taro wالshafaqati calayhim naxariis loo naxariisto wالtawaaduci macahum iyagoo hoos la isugu dhigo wkhfd الjanaaxi lahum khfd janaaxina waa tawaaduca naftiisa qaala allahu tacaala wkfid janaaxaka lilmu'miniin garabkaaga hoos mu'miniinta ugu soo dhig yani iska weynaysinina iska tegaysinina u tawaaduc wa qaala tacaala واصbir nafsaka mca aladiina yadcuuna rabahum bilغadaati wاlcashiyi yuriiduuna wajha walaa tacdu caynaka canhum turiidu ziinaة اlxayaati dunya yayna indhahaagu dhaafin oo iyaga ayna ka boodin oo dad kale ha usii hanqaltaagin adiga oo raba quruxda adduunyaa raba aayadda inteeda kale waan soo marray turiidu ziinaة اlxayaati dunyadaasuna kolkii hore ku daray وqاaلa تaعaaلى فأma اليتيimu فlaa تqهr agoonkaase ha muquunsaninoo ha qahrin hal yajidka yatiiman faawa wajadaka daalan fahada wajadaka caa'ilan faanaka intaasa ka horaysa sow alla adigoo agoona kuma helinoo dadku koriyo kuma siinin adigoo faqiira sow kuma helinoo sow mxua maal kuma siinin sidaasu marka ahaa markaas marka saasaad soo martay xusuuso dadka noocaas oo kale ah aduna u laga wado markaasu wuxuu leeyay faama alyatiima falaa taqhar ha qahrin ha xoogin oo maalkiisa ha ka qaadanin oo ha dilin oo ha ku kululaanin wa ama asaa'ila falaa tanhar qofka muxua baryootamayana ha canaananin oo hadalka ha ku kululaynin muxuu ahaay ama hadal waxaysana sii hasii kalena muxua hadal wanaagsan kulaha وإma تcرضna عnهm ابتغاء رحمة min ربka ترجوها fqل لهم qولا maysورا وqاaل تaعaaلى أرأyت الذي يkذب بالدين ara'ayta balka waran aladii yukadibu biddiin midka qiyaamaha beeniyey jazaha abaalmarinaya ka beeniyey fadalika kaasu aladii kii weeyaan yaducu lyatiima tikhaantikiya agoonka walaa yaxudu aan dadka ku guubaabinin calىa طcaami miskiin miskiinka waxsiintiisa quudintiisa aan ku guubaabinin kaa weeyaan kaan qiyaamaha qofka beeninaya waa qof aan naxariis lahayn oo qiyaamo aan rumaysnayno oo qof aan naxariis lahaynoo agoonta iyo masaakiinta iyo aanu naxariisanin weeyaan وعn sacd bn abi waqaasi radي allahu canhu qaala aayaddii wasbir nafsaka maca aladiina yadcuuna rabbahum oo laba goor uu soo celiyey baabkan iyo baabka hore uu kusoo celiyey aayaddaasu sababkay kusoo degtay ayuu xadiidkan ka caddayn doonaa marka sacd ibn abi waqaas baa wuxuu yidhi radia allahu canhu kunnaa maca الnabiyi salى اllahu عalayhi waalihi wasalam nebiga alla sala اla alay slm jirkiisa ayaan joognoo la fadhinay sittata nafarin lix qof annagoo ah oo wada fuqaradii masaakiinta muslimiinta ah lisacd bn abi waqaas radi allahu canhu dadkii muhaajiriinta ahaa iyo dhalinyarta ahaa iyo hore islaamnimada intay u galeen lala dagaalamay ee laga eriyey dalkoodii bu goortii dambe waa kii maalinta ee xadiidkiisa inaan kusoo maray dhihi jiray ya rasuul allah waan aadna waa xunuusanayaa maalqabeenna waan ahay kulba waa maalqabeen buu noqday laakiin kolkii hore wuxuu ahaa muxuu ahaayey faqeernimo iyo dhibaato ayuu kusoo faray oo dhibaatadii uu soo marayna saxaabi kale oo saaxiibtiisa ahaa ayaa hadhow ka sheekayn doona aan gaari doonaa faqaala almushrikuuna markaasay ku yidhaha mushrikiintii linabiyi sal اllau alay slam utrud haaulaa eri kada laa yajtari'uuna calayna yayna nagu dhiiranine oo meeshaan anagu fadhina ayna imaanine oonana baranine oyna fudaydsanine kolkaan oo kuniyooda naga heli wa kuntu waxaanan ahaa lixdii qof buu sheegayaaye ana wabnu mascuud warajulu min hudayl ibnu mascuudkaa naftiisu hudayl buu ahaaye inuu walaalkii cutba ahaa iyo mid kale intu kalena ahaa ma ma aqaanin wa bilaalun iyo bilaal iyo warajulaani lastu usamiihima laba nin oo kaleo aanan magax dhabaynin oo aan asturayo lixdaasaan ahayn fawaqaca fii nafsi rasuuli اllahi salى اllahu alayh wali wslam rasuulka alla sala lla alay sl naftiisa waxaa ku soo dhacay hadalka ay yidhaaheen sababtiisa maa shaa allahu an yaqaca wixii alla uu doono inuu kusoo dhaco kusoo dhaco marka yani waxaad moodaa inuu ka wado rasuulku sal اllau alay slam arrintaas yaa la fiicnaatay oo wuxuuna u maleeyey nimankan kada iyaga liidid uu liidayo ma ahe inay dacwada iyo islaamnimada sidaasu maslaxo u tahayo hal nimankan kada masaakiintu iyo waa la kasbayo xerada waa soo galeenoo muslimiin waa yihiin inay maslaxo marka tahay in nimankaana lasoo kasbo nimankaa madaxda ah haddii marka lasoo kasbo oo kolkaas marka intaa muddadaa ah kuwa kale marka la yidhaaha iska raalli ahado odayaasha bal meesha u banneeya si dacwada loo gaadhsiiyo inay sidaasu maslaxada dacwada ku jirto ayuu ay la noqotay nebiga sal lla alay slam laakiin arrintaas waxay ka nixisay nimankii bay ka nixisay masaakiinta ahaa faxadada nafsahu naftiisa ugu warramay isagoo weli yani aan yeelin faأnzla allahu tacaala alla wuxuu soo dejiyey walaa tdrud اladiina yadcuuna rabbahum bilغadaati wاlcashiy yuriiduuna wajha aayaddaasi soo soo degtay iyo aayaddii kalaba ayb markaasaa goorkii dambena alle uu soo ku soo dejiyey وإda jaءaka اladiina yuuminuuna biaayaatina faqul salaamu عalaykum kataba rabbukum calaa nafsi raxma aayadahaasoo marka weliba sii qalbi qaboojinaya marka maalintaa intii ka dambaysa markay u yimaadaan ilaa ay iyagu kacaan mid laakiin iyaga iyagun xaq dhowri jirayo kolkay arkaa nebigu sal ly slm inuu rabo inuu kaco inuu rabo oo iyaga laakiin uu qalbi dhowrayo oo iyaga daraadooda u fadhiyo iyo iyagu kaafi jira markaas aayadahaas aa la soo dejiyey walaa tabrud ha eryin aladiina yadcuuna rabbahum kuwa rabbigooda caabuda bilqadaati walcashiyi aroorkii iyo galabtiiba yuriiduuna wajho iyagoo wejgiisa un raba rawaahu muslim wacan abi hubayra caa'id ibni camrin اlmuzaniyi wa huwa min ahli baycati ridwaani radia allahu canhu baycatu ridwaankii xudaybiya lagu mubaayacooday raggeedii ka qayb galay buu ka mid ahaaye baa wuxuu wariyey ana abaa sufyaana radia allahu canhu abuu sufyaan hayaa ataa wuxuu u yimid oo soo maray calىa salmaana wa suhaybin wa bilaalin fi nafar jamacad ku dhex jira buu soo maray faqaaluu markaasi waxay yidhaaheen maa akhada suyuufu اllahi min caduwi illahi ma akhadaha sayfihi alla cadowga alla meeshii kaga haboonay kagama ayna bixin yani lama dilin weli gaalka kada in la dilo radi radiallahu canhu markaa weli ma aanu soo islaamin markaasay waxay ficil u qabaan inuu nool yahay oo aan sayfaha muslimiinta weli lagu dilin sayfaha alla maxaa cadowankada meesha kaga habbooneed ma ayna kaga dhicin oo weli lama dilin allaba dil la dili lahaa faqaala abu bakr radi allahu canhu abu baa wuxuu yihi ataquuluuna hada lishaykhi qurayshin wa sayidihim ma hadalkaasaad ku dhahaysaan odagii quraysheed iyo madaxdoodii fa nabiya sala اllau alay slam hadalkaasaa ka dhacay markaasu haddana oo isqabtay oo qoonoqnooday markaasuu nebigu u yimid sal ه alay slm faakbarahu markaasuu uga warramay faqaala markaasuu nebigu yihi sal اla alay slm yaa abaa bakr lacallaka adabtan ma suurowda inaad ka cadhaysiisay hadalkaas ay qoonsadeen lain kunta aqdabtahum haddaad ka cadhaysiisay laqad aqdabta rabbak rabbigeeda ka cadhaysisay ogow hadalkaasi markaa ku jira hadday ka caroodeen waa u yimid waa ku noqday faqaala markaasu wuxuu yihi yaa ikhwataa adabtukum adabtukum war walaalahayow ma idinka calaysiy hadalkaygi marka dhaweed ma qoonsateen qaaluu laa maya maanan qoonsanin yagfir allahu laka yaa ukaya allah kuu dembi dhaafo walaa maanaa hadalka waxba maanan qoonsanin rawahu muslim marka hadda walajeedadu waxa weeye nebigu sala allau alيyh wali wasalam jawaabta abubakr ma aanu raalli ka noqonin eh, inuu ka dhiciyo nimankaas eh, abu sufyaan inuu ka dhiciyo hadduu mu'min kolka ahaan lahaa marka waxay ahaan lahayd eh, walaalkii ardigiisa uu daafaabi laakiin isagoo kolkaa mushrik ah inuu nimankan kada tamaniyey dilkiisa inuu eh, ka dhiciyo ma ayna ahayn marka taasuu nabiguna sal lla alay slam uu ku leeyahay hadday iyagu kuu ku-afiyeen oo kala dulqaateen mooyaane haddaad ka cadhaysiisay rabbigaana waad ka cadhaysiisay ogow qowluhu ma akadaha ay lam tastawfi xaqaha minhu weli xaqeeda maayna ka qaadanin weeyaan wa qowluhu yaa ukaya ruwiya bifatxi اlhamza ya akhi wa kasri اlkhaa'i وتkفيف اليساء wlga horay ya أخي walaal la yidhaaho وrumya بضم الهمزة وفتح الخاء وتشديد الياء oo ukaya la yidhaah walaalkayga yaraayo baad marka noqonaysaa yaraantaasuna waxa تصغيir baa noocaas oo kale la yidhaaho waxyaalaha تصغيirta loogu isticmaalo ayaa waxaa kamida qaar tacliim aba walaalkaygii weynaayo iyaga marka ka dhignaanaysa وعن سهل بن سعد رضي الله عنهma qال qاla رsuل الlه صلى اه عليه وسلم أna wakaafilu اlyatiimi fi اljannati haakada ani iyo agoon qofka koriyaayo jannada sidaas oo kale kunahay agoonkaasu ama mid isagu uu dhalay ha ahaada ama la dhashay ama midka ajnabiyaba ha ahaada eh qofkii agoon koriyayo anigu sidaas oo kalean isku nahay saasaan isugu dhodhownay darajo wax yar un ka darajoweynay weeyaan wa ashaara bالsabaabati wاlwusطى farmugsatada iyo fardhaxada ayuu ku ashaaray qofku haakadaa lahaa wafaraja baynahumaa waxoogaa buuna kala yarsiiyey waxoogaa bu yar kala fogeeyey intaas say u kala wax yar u kala fogyihin baan u kala fognaya waa isku daris baana waa isku gurya dhownaya anigu rawaahu الbukhaariي wakaafilu lyatiim alqaa'imu biumuurihi ka arrimihiisa u qunsan ee muxuu ahaaye koriya kaasaa la yidhaha وعn أbي هuريرaةa رضي الله عنه qال qال رsuل الله صلى الله عليه وسلم kaafilu اlyatiimi lahu أw لغayrihi ana wahuwa kahaatayni fi اljanة agoon qofka koriya agaag agoonkaasu isagu ku leeyahay kukiisa ah kukiisa suu ku noqonaya ilmi uu dhalay oo haddana agoon ah wuxuu ku noqonaya hooyo muxuu aha carruur agoona ay ku agoomowday oo carruurtoodii u go'day oo korsatay ama ayeeyo ama awow ilmihii wiilkiisa ama gabadhiisa u kobsanaya ka waa noqon karaya walaal waa noqon karayaayo carruur agoonha aabihii uu ka dhintay koriya adeerka dadka maxaarintaa sidaas oo kale ah midahooda waa noqonaysaa liqayrihina marka waa dad qof ajnabi ah oo kale uu iska korinayo iyaduna waa noqontaa adugu wax kastaba ha ahaadee qofka agoon koriyihiyo anigu sidaasaan isku nahay buu ka wada nebigu sal ly slam wa ashaara araawi wa huwa malik bna anas malik bn anas imaamu daari الhijra alasbaxi radi allahu canhu wuxuu ku ishaaray bالsabaabati wاlwusطى rawaahu muslim wa qowluhu hal yatimu lahu aw ligayrihi uu yihi macnaahu qariibuhu kula dhashay oo qariib u ah aw lajnabiyu minhu falqariib midka qariibkii waxaa weeyaan mihlu an tadfulahu ummuhu hooyadii inay korsato oo muxuu ahaaye iyada oo weliba gaar ahaan hadday tahay naag da-yar oo guur rabi lahayd laakiin aragtay inayna isu keeni karaynin nin cusub iyo carruurteeda intaad hadday nin kale guursato carruurtan inay ka dayacanta ay suurowdo oo sidaa guurkii kaga sabirtay oo carruurteeda markaa u guur beeshay taasi aad bay usii ajri badan tahay تkflhu أmه أو jadه أو أخوه أو غayرهم min qراabته والله أعلم وعنه رضي الله عنه qال qال رsuل الله صلى اه عليه وسلم laysa المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان واللقمة واللقمتان إنما المسكين الذي يتcفف laysa المسكيinu ma aha miskiinku miskiinka runta ah ee in wax lagu sadaqaysta mudane aad u أجri badani ma aha الذي تردhu midka ay dhaqaajinayso التمرة والتمرتان xaba timirihiyo laba xabadood timirihiyo واللqمةu واللqمتان y وla اللqمةu واللqمتان ay dhaqaajinayso hal afgelis iyo laba afgelis iyo maaha yani midka tuugsade eh dadka ku wareege eh meeshii waxoogaa yar looga soo fidiyaba ka soconaya kaas ma aha miskiinku kaas waa nin xoogsanaya inama almiskiinu aladii yatacafaf miskiinku waa ka baryada iska ilaaliya baryada iska ilaaliya kaas riwaayad soo socotaa si fiican u macnaynaysa muttafaqun calayh wa fii riwaayatin fi صaxiixayn laysa almiskiinu aladii yatuufu calى اnnaas ma aha miskiinku ka dadka ku wareega tarudhu اluqmatu wاlluqmataani wاtamratu wاtamrataan walaakina almiskiin miskiinka dhabtihi waxaa weeyaan ee isaga in sadaqada isaga lala fiirsado oo lala doonto ku haboono oo aan loo baahinin inuu muruu'adiisa iyo xishoodkiisa uu ka tago oo gacanta hoorsado waxaa weeye aladii laa yajidu ginan yugniihi ka aan helaynin maal ku filan aan helaynin walaa yuftanu lahu fayutasaddaqa calayhi aanan la garanayninoo aan sadaqada lala doonanaynin walaa yaquumu fayas'alu nnaas aana istaagayno oo dadka baryaynin isaguna waxshoonayo dadkuna baryaayo dadkuna ma garanayaan waa nin istiilayo oo muxuu ahaayey tajamul samaynaya mana haysto wax ku filan ma haysto kaas weeya miskiinka ah kuwa haboon habboon miskiin sadaqada ku haboon in markaa noocaas oo kale inta la la fahmo isaga halkiisa loogu keeno oo weliba si qarsoodihiyo loo siiyo oo sharaftiisa loo ilaaliyo kaas weeyaan waxa weeyaan xadiidku wuxuu ku iman doonaa raqم خمسمية سبعة وثلاثين وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم الساacي عlى الأرملة والمسكين ka u shaqeeya armalo iyo miskiin armalo waxaa la yidhaahaa naagta aan rag lahayn ayaa armalo la yidhaahaa ama tu la furay ha ahaato ama tu laga dhintay ha ahaato ama tu aan weliba la guursaninba ha ahaatee taas weeyaan wa kalmujaahidi wuxuu la mid yahay qof jihaaday fi sabiili اllah waxsabuhu qaala inuu yidhina waa u malaynayaa wakalqaa'imi aladi laa yaftur waa wuxuu la mid yahay ka tukanaya salaad aan ka daaraynin wsaa'imi aladi laa yaftur oo sooman oo ka saa'imi aladi laa yaftur ka sooman oo aan afuraynin buu la mid yahay inuu yidhina waa u malaynaya lakin mujaahid inuu ku shabahay iyada waa uma mutafaqun calayh marka dad masaakiina oo aan shaqaysan karaynin oo dad waayeelle iyo indhoolayaal iyo asxaab asxaabilcaahaad iyo carruur yaryar iyo qofka u shaqaynayaayo haween aan muxuahaan rag haysanin u shaqeeyey iyo qofka u shaqaynaya ama walaalkooda ama adeerkooda ama ab waxaasu wuxuu la mid yahay qof jihaad fii sabiili اllahi ku jira ayuu la mid yahay mutafaqun caleyh وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال شر الطعاam طعاam الوليمة طعاam waxaa ugu xun طعاamka weliimada see buu ugu xun yahay yumnacuhaa man yaأtiiha waxaa loo diidayaa dadka u imaanaya soo doonanaya masaakiinta kusoo yaacaysa eh markay arkaan meeshaas maanta sab baa lagu hayaa soo doonanaysa qaaca soo raacaysa waa la kala kaxayna war ka taga meesha baa laleeyahay wa yudcaa ilayha waxaana lagu yeelayaa man yaabaha baha dadka diidaya dadka maalqabeynka ee diidaya ee meeshoodiiba gurigoodiiba ku haysata asoo kale ee cusl is-cuslaynaya waa lagu yeelaya lagu celcelinaya war aw hebel muxuu iman war hebel u yeela baa la dhahayaa oo baabuur baa loo diraya baxto marka sidaasay ku noqotay طacaamulwelima u sharu طacaam ku noqday marka waxay ahaan lahayd in dadkas u baahan la siiyo waman lam yujib اdacwata faqad casa allaha warasuulahu maca dalika qofkii aan dacwada ajiibin kolka cuntada loogu yeedho ama welima ha ahaato ama ha ahaato aroos ha ahaadee ama martiqaad ha ahaadee halliya rasuulkiisii buu caasiyey marka waxaa weeyaan laba arrimood buu xadiidkan uu ka hadlayo mid waxaa weeyaan sida ay dadku casuumada welimada ilaa ayaa laga wadaa cazuumada sida ay dadku ugu isticmaalaan inay si xun ay tahay oo masaakiinka laga celiyo madaxda un lala raadsada iyo maalqabeenka oo iyagu ay isula eexdaanoo sulafaanta iyo waxaas ay u samaynayaan cumar allahu canhu markii loogu yeedho meel muxuu ahay aroos iyo cazuume sidaasa lagu hayo isagoo amiirulmu'miniin ah iyo wuxuu yeeli jiray dadka addoonta iyo shaqaalaha iyo khadamka iyo ee uu dhihi jiray fadhiista oo maxaa la cuno dadka waa diidi jiray marka inay dad shaqaynayo oo iyagu aan cuntadii cunaynin iyo dadkii madaxdaa iska fadhiyo oo iyaga loo lagu kor shaqaynayo oo maxaa iyagu wax cunaaya inay ahaadaan soo fadhiista buu dhihi jiray oo gacanta soo geliyo oo nala cuna ah, rawahu muslim wa fii riwaayatin fi saxiixayn can abi hurayrata radi allahu canhu من qwlihi yani min qowli abi hurayra kaasuu marka marfuuc buu ahaa kanuna waa mawquuf oo yani min kalaami abi hurayra weeyaan marka waxaa suuroodan abu hurayra radia allahu canhu intuu hadalkaa ka maqlay nebiga salى اllahu عalيyh ali wasalam inuu marka kolna warin jiray kolna uu isagu fatwo ahaan iyo hadal ahaan uu u sheegi jiray اkhtiصaar bisa الطعaamu طcaamu الwaliima yudcىa ilayha alأغniyaa wa yutraku اlfuqaraa waxaa loogu yeedhayaa maalqabeenkaa loogu yeedhayaa fuqaradana waa laga tegayaa tanu marka riwaayadii hore ay tawdiixinaysaayo dadkaas soo doonanayana waa laga loo diidayaa dadka diidayana waa loo loogu xelanayaa loogu yeedhayaa diibay dadka soo doonanaya waa kuwa dadka loo doonanayaana waa kuwa cadaynaysaa عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى اه عليه وسلم قال من caala jaariyatayni qofka masruufa laba gabdhood laba gabdhood qofka kuriya oo ama dhalay ama la dhashay xataa tabluqaa ilaa ay ka qaangaaraan oo ay ka guursadaan oo ka kooftoomaan oo guryahoodii raggoodu ay masruuftaan oo raggoodu la tago qofkii sidaa u masruufa aaway jaaءa ywma alqiyaamati ana wahuwa kahaatayni maalinta qiyaamaha wuu imaanayaa aniyo isagu anagoo sidaas oo kale isku ah wadama asaabicahu farihiisa ayuuna isku qabtay kolkuu haatayni uu yahaa rawaahu muslim wajaariyatan yani bintayni u ka wada ayb وعn caaishaةa radي allahu canha qaalat daklat calaya imra'atun haweeney baa ii soo gashay wa macaha bnataani lahaa iyadoo wadata laba gabdhood oo kuweeda dhashay tas'alu iyadoo baryootamaysa ii soo gashay falam tajid cindii shay-an غayra tamratin waaxida agtayda ma ayna ka helin ilaa xabad timra mooyaane um اlmu'miniina radi allahu canha marka way siisay oo ma ayna kala kala xishoonin waa ilan nabiga salى الlaه alay slm sidaa faray wala bishiqi tamra tii bay ku camal falaysaa faacطaytuhaa iyaha waan siiyey xabadii timirtayd baan siiyey faqasamadhaa bayna bnatayhaa labadeeda gabdhood ba u kala jeexday u kala qaybisay walam taakul minha waxba mayna ka cunin iyadu ثuma qaamad waa kacday oo fakharajad waa baxday fadakla الnabiyu sal ه alay slm عalaynaa nabigaa noo soo galay faأkhbartu markaasaan uga warramay faqaal markaasu wuxuu yihi mabtuliya man ibtuliya min hadihi albanaati bishay qofkii lagu imtixaano kuwa gabdhaha wax lagaga imtixaano gabdha allow siiyo gabdha la dhasha ama gabdha dhala fa axsana ilayhinna oo u wanaag sameeyo oo aan hulaysanin oo wiilasha aan ka dooranin oo adbintooda iyo waxbarkooda iyo aradbaxoodii iyo cuntadooda iyo si fiican uga shaqeeya kuna lahu sitran min annaar waxay uga ahaanayaan naarta xijaab uga ahaanayaan oo naarta isma arkayaan isagiyo naari muttafaqun calayh wa can caaishaةa radi allahu canha qaalat jaءatnii miskiinaة taxmilu bnatayni laha anna marka waa qiso kale ama waa qisadii uuna soo noqnoqeedo mar kale si kale ku warin inte mid kale tahay ba u eg tahay lantan waxay dhihi doontaa laba xabadood saddex xabadood oo timiraan siiyey kii horena hal xabad bay siisay waxaa ii timid naag miskiino oo hoos sidaa laba gabdhoodoo kuweed ah faطcamtuhaa waxaan siiyey ثalaaثaةa tamaraatin saddex xabadoodoo timira faacdad kula waaxidaةi minhumaa tamra midood walbaba waxay siisay xabad timira warafacad ilaa fiiha tamra lita'kulaha xagga afkeedana waxay kor ugu soo qaatay xabad timira sidii inay cunto daraadee fastadcamadhaa waxaa ka dalbatay ibnataha labadeedii gabdhood famili gabdhood baa mid walba taxabudeed afka ku tuuratay iyo hooyadooda mid mideedi marka inay cunto rabta iyo midda hooyo anis hooyo anisiido gacmaha u fidsadeen fashaqat itamrata alatii kaanat turiidu an taakulaha baynahumaa waxay u kala jeexday xabaddii timirta ayadeed rabtay inay cunto ee labadii gabdhood u kala jeexday faacjabanii sha'nuhaa arrinkeedii baa jeclaystay arrinkeedii baa ila fiicnaadoo jeclaystay laba siyoodba marka arrinkeedu waa ku fiicnaayo mid waa iihaarka xabaddii ay nafteeda u rabtay inay u hurtay gabdhaheedii midda kalena waxa waa insaafka sida u garsoortay mid uun ma ayna siinine labadiiba u kala jeexdo mid walba qaybteedii bay seexday marka saasay ugu bogtay umu lmu'miniin radia allahu canha fadakartu aladii sanacat lirasuuli اllahi salى اllahu alيyh wali wslam sidaa ay yeeshay ayaan ugu u sheegay nebiga sal ly slam faqaala markaasu wuxuu yihi in allaha qad awjaba laha biha aljanna alla wuxuu ugu waajiyey xabaddaa timirtaa sababteeda xabad timir xabaddaa timirtaa sababteeda ayuu alla ugu waajibiyey janno mise wuxuu yidhi actaqahaa biha min annaar naar buu alla kaga xoleeyey xabadda timirta ay hurta ee ay u hurtay rawahu muslim وعn أbي شhurayx huwaylid بn cmri الkhuzaaعي الكacbiyi radي allahu canhu qaal qala النabiyu slى الlه عalيه walي وsلم allahuma inii uxariju xaqa الضaciifayn alyatiimi alyatiimi wاlmarأة uxariju macnaheedu waxaa weeyaan ulxiqu اlxaraj allow anigu waxaan adkaynayaa oo aan ka dhigayaa muxuu ahaaye